assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii toddoba-iyo toddobaatanaad ee kitaabka uma yajiu axaduhum midkood baa imanaya fayaquul markaasu wuxuu odhanayaa maa taraktuhu xataa faraqtu baynahu wa bayna imra'atihi ma aanan ka zuulin baan u tegay oo in haween ay qabo isagii xaaskiisu isku fiican yihiin yaan u tegay oo markaasaan sidaan u waday ee ugu diraayo haweenaydiisa ugu diraayo xubnaheeda ugu sheegayey ayaanu ka imaanay ilaa haweenaydiisii u furay oo isaga iyo haweenaydiisi kala eriyey qaala fayudniihi minhu wuu soo dhaweynaya kaasuu soo dhaweynaya kaasuu ugu jecel yahay wayaquulu markaasuu wuxu nicma ant wanaagsanida adigu qaala alacmashu uraahu qaala fayaltazimuhu yani yucaaniquhu ninka sidaas u macnaqaynayaayo waa dhunkanayaa markaas kaas uu bogayaa oo ninkan eh, muxuu ahaa eh, qoys bani aadama duniya oo nin iyo naagtiisa kala fura ninkaas ugu jecel yahay oo ugu soo dhowaynayaa oo ugu darajo weynantiisa baabun fi lfitani wa sifaatiha fitnooyinka iyo tilmaamaha ay leeyihiin can abi idriis alqulaaniyi raximah اllahu kaana yaquul qaala xudayfa bn اlyamaan radia allahu canhuma xudayfatu bn lyamaan ayaa wuxuu yidhi wallahi inii la aclamu اnnaasi bikuli fitnaةi hiya kaa'ina fii ma baynii wa bayna الsaaca wallah inii la aclamu nnaasi dadka ka ugu cilmi badan baanahay bikulli fitna fitna walbaba hiya kaa'inatun oo dhacaysa fii maa baynii wa bayna saaca aniga qiyaamaha intan oo dhacaysa waqtigan aan joogo iyo qiyaamaha inta u dhaxaysa fitno kastoo dhacaysa dadkaana ugu aqoon badan wamaa bi igumana jiro oo sababtu ma aha anlaa akuuna rasuul allahi anlaa yakuuna rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam asara ilaya fi dalika shay-an arrintaa inaan rasuulkii ilaahay aanu sir hoos igu sheegin kuma iguma jirto oo rasuulka ilahi ba hoos igu sheegay ma aha sababta aan anigu yani eh, muxuu ahaaye aan ugu aqoon badnahay maa lam yuxadithu gayrii dad kale waxaan u sheegin rasuulki ilaahay baa hoos iigu sheegay oo si qarsoodi iigu sheegay oo dad kale waxaan u sheegin ii sheegay ma aha arrinta aan ugu aqoon badnahay walaakina rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaala wa huwa yuxadiثu majlisan ana fiihi rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi isaga oo majlis aan anigu ka mid ahay u sheekaynaya fitnada uga sheekaynaya ayuu yidhi yani marka fitnadiibu ka warramay faqaala rasuulu llahi sala lla alay sl rsulka ilaahay baa wuxuu yidhi wa huwa yacuddu lfitana iyagoo isagoo fitnooyinka tirinaya buu wuxuu yidhi minhunna halaaa halaaun saddex baa fitnooyinkaa ka mida laa yakadna aan u dhowaanin yadarna shay-an waxba inay ka tagayaan saddex fitnadood oo aada u waaweyn oo midna waxba ayna reebaynin qof cidhaafaysa aanu jirin ayaa ka mid a wa minhunna fitan minhunna waxaa ka mid a fitanun fitnooyin baa ka mid a ka riyaaxi sayfi sida muxuuha xagaaga dabayshiisa oo kale durbe dhaqsa u baaba'aysa minhaa sigaarun kuwa yaryar baa ka mida wa minhaa kibaarun kuwa waaweyn baa ka mida marka fitnooyinka noocaas nooga sheekeeyey rasuulka ilaahay meel aan majlis aan joogay buu ka sheekeeyey qaala xudayfa fadahaba ulaa'ika arahdu kulluhum hayrii jamaacadaasoo dhan kulligood waa wada tageen waa wada dhinteen aniga mooyaane aniga mooyaane raggii kale yaa dhintay eh, marka sidaasaan eh, ugu cilmi badnahay waxyaa waana su-aalo badnaayo eh, xudayfa radia allahu canhu dadkuuna khayrkeeda nebiga alayh salatu salaam waraysan jireen buu leehay anna sharka ayaan ka waraysan jiray oo si hadduu dhaco aan uga digtoonaado marka asbaabtaasaa ugu wacnaa xudayfa radia allahu canhu inuu ahaa aclamu nnaasi bilfitan almustaqbala can xudayfata radia allahu canhu qaal qaama fiina rasuulu اllahi صلى الله عليه wasalam rasuulka ilaahay baa isdhex taagay maqaaman meel buu isdhexkayo dhex taagay maa taraka shay-an waxba aanu ka tegin yakuunu oo ahaanaya dhacaya fii maqaamihi daaka mowqifkiisa isaga ah ilaa qiyaami saaca ilaa ay ka dhacdo saacaddu ay ka dhacdo yani maalinta qiyama ay ka dhacdo whalow wixii fitnaho dhahaysoo danba nooga sheekeeyey xafidahu man xafidahu waa xifdiyey qofkii xifdiyey muxuu ahay xadiidkaas wanasiyahu man nasiyahu qof ilaaweyna waa ilaawey qaar dadkii qaarna waa ilaaweyn qaarna waa qabsadeen qad calimahu asxaabii haaulaa'i asxaabtaydaantada kuwan kadiihi way garanayaanoo majliskii way joogeen oo ka qayb galeen wainahu layakuunu minhu shay qad nasiituhu waxyaaliha nebigu nooga warramay baa waxaa ka dhacaya shay waxaan ilaaway wax intuu nebigu nooga warramay aan ilaaway qalbigaan ku jirin waxaasaa dhici doona una yidhi oona xusuusnayn ayaa dhacaya fa araahu fa adkuruhu markaasaan arkaya markaasaan xusuusanaya wallahi kan waa kii nebigu alay sla sl maalintii nooga sheekeeyey weeyaan dhahaya kamaa yadkuru rajulu ninku siduu u xusuusto wajha arajuli idaa qaaba canhu ninkoo ninoo aqoon jiray wejigiisa oo ka maqnaaday oo muddo ay kala maqnaayeen oo ilaaway oo ninkiiba qalbigiisa aanu kusoo jirinba inuu dhintay in kaleba aanu ka warhaynin kolku kasoo arbaxso u gana wallahi kan waa hebel uu dhahayo sidaas oo kale aan ana u gartaa buu leeyahy uma idaa ra'aahu markuu arka carafa uu garanayo sidaas oo kale aan u gartaa عن xudayfةa رضي الله عنه qاaل أخبرنيi رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم بma huوa kائن إلى أn تقومa الساaعة rasuulka ilaahay baa wuxuu iga warramay wax alle waxa dhici doono o dhan ilaa qiyaamo ay ka dhacdo famaa minhu shay-un wax ka mid ma aha ilaa qad sa'altu waan weydiiyey wax walo waxa dhici doonaaba waan waraystay ilaa annii lam as'alhum ma aanan weydiinin maa yukhriju ahla almadiinati min almadiina ahlumadiina maxaa madiina ka saari doona maanan dhihin madiina inay cidlaawi doonto cidlo noqon doonto laga guri doono oo wuxuushta iyo tuyuurta mooyaane waxdadii aanu kusoo haraynin waa nooga warramay nebiga alayh isalaatu wasalaam laakiin sababtay uga baxayaan maxay tahay taas maana ka waraysanin waxa kale oo dhan baba markuu nebigu noo sheego waa waraysan jiro taas hadmay noqonaysaa maxay sidaa ku dhahaysaa baan dhihi jira can abi zaydin yani camr bni akhtab radia allahu canhu qaal sallaa binaa rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam alfajra rasuulka ilaahay baa subaxana tujiyey وصacida الmنbra markaasuu mimbarka koray فaخaطبnaa waa noo khudbeeyey rasuulka ilaahay xatىa xadرت الظهر ilaa duhrkii ka galay فنزل فصلىa waa degayoo waa tukaday ثuma sacida الmنbra mimbarkii buu koroo ku noqday فaخaطبnaa xatىa xadرت الcصر ilaa casrkii uu ka galay ayuu noo khudbeeyey haddana ثuma nazla fasalla haddana waa degay oo waa tukaday casrkiibuna tujiyey ثuma sacida almimbara haddana mimbarkuu koray fakhaطبnaa xatىa غarabat الshams ilaa qoraxdii ka dhacday maalin dhan buu marka rasuulku alayه الsalaaةu wasalaam uu khudbo ku jiray faأخbaranaa wuxuu nooga warramay bima kaana wixii dhacay maalintaa dhan buu marka nebiga alayه الsalaatu noo khudbeynayay buu leey faaclamunaa ka ayaga noogu cilmi badan axfaduna kaa nooga xifdisan weye ninkay si fiican u xifdiyey kaasaa noogu cilmi badan badan nebiga alay slam si fiican u xifdiyey kii marka wax ka ilaaweyna markaa waa ka cilmi yar yahay maalintaas dhan buu marka nebiga alayh salaatu wasalaam wax alla wixii hore u dhacay iyo wixii dhici doonoo dhan waxba aanu tegin oo nooga sheekeeyo baabun fi lfitan waman kaana yaxfaduha can muxamedin qaal muxamed ibni siriin waa taabici isagu qaala jundub jundub baa wuxuu yidhi ji'tu yowma aljaraca maalintii jaraca ayaan imid jaraca waa meel kuufa agteeda ah jaraca la yidhaahaa marka maalintaas yowmuljaraca uu leeyahayna waxaa weeyaan maalin ahlu kuufa ay soo baxeen oo meeshaa jaraca la yidhaha u baxeen oo nin waali aho loo soo diray ay ka hortegayeen oo diidayeen oo ka celinayeen noo soo geli maysid ay lahaayeen cusmaan ibnu cafaan radi allahu canhu markuu amiiru lmu'miniin uu ahaa ayuu abu muusa alashcari intuu casilay buu markaa nin kale soo diray abu muusa marka dadku aada u jeclaayeenoo markaasay dadku diidayna oo noo soo geli maayo ninkan kadu ay yidhaaheen ninkaygii hore hanaloo soo celiyo abuu muusa alashcari hanaloo soo celiyo marka maalintii ninkii waaliga ahay cusmaan uu soo diray meeshaa lagaga hor ayaan dadkii raacay buu leeyahay ninkan jundub ibnu cabdillaah radi allahu canhu fa idaa rajulu jaalisun oo isagoo nin fadhiyo faqultu markaasaan waxaan layuhraqanna alyawma haahunaa dima walle maanta meeshan dhiig baa lagu daadin doonaa dhiig baa lagu daadin doonaa oo dadkan kada saa'iriinta ee ninkan kada ka hortegay ee naga noqo iyo kuwa muwaaliinta ahee raba labadaasa dagaal ka dhex dhici doonaa ka dhex dhici doonaa buu ka wada ayb faqaala dalika arajulu ninkii fadhiyey baa wuxuu yidhi kallaa wallahi maya wallahi maanta dagaal dhici maayo faqultu balaa wallahi maya wallahi waa dhacaya jundubna wuxuu leey markaa se umarta u socotu arkaayaayoo dadkan kada dagaal bu soo qalab qaatay iyo iyo ninkan kada madaxda ah isaguna jeish wata muxuaha dad ansaarho muwaaliinana beledka ku leh ayuu wuxuu u arkaayaa inay dagaal ka dhexdhici doonaan walle maanta inuu dagaal dhici doonaa baan markaasu wuxuu yidhi wallahi inaan maanta dagaal dhacaynin faqultu balaa wallahi haa wallahi waa dhacaya qaala kalaa wallahi maya ilaah baan ku dhaartay qultu markaasaan w balaa wallahi anna waa ku celinaya qaala kalaa wallah inahu laxadiidu rasuuli اllahi salى اllahu alيه waslm xadaaniihi waa xadiidka ilaah rasuulka ilahi uu iiga sheekeeye weeyaanoo maanta dagaal dhici maayo qultu markaasaan waxaan bi'sa aljaliisu lii anta mundu lyowm jaliis xun baa tahay maanta oo dhan ila fadhiyey inta hadba kugu celinaya ilaa wallahi dagaal baa dhacaya haddaad iska lahayd wallahi inaanu dhacaynin maxaa hore iigu sheegi weyda oo dhan weyday rasuulka ilaah baa ii sheegay in wuxuu moodaya ninkan kada hadba ku radinayaa inuu ra'yigiisa un isaguna uu wato oo kalaba siduu ra'yigiisa uu uga ugu dhaaranayo kana ra'yi unay ka tahay ee inuu nas nebiga alayh salatu slam ka haysto baanu ogeyn kolkuu ogaaday in rasuulka ilah wuxuu ka maqlay uu yahay yuu canaananayaa uu leeyahay nin xun baa tahay saxiib xun baa tahay maanta o dhan intaan dhaaranayay maxaa ii qaban weyda hadduu waxaas waxda rasuulka ilahi ka maqashay uu yahay tasmacunii uxaalikuka waxaad maqlaysaa inaan kula dhaaranayo waqad samictahu min rasuuli illahi sala allahu alay waslam falaa tanhaani adugo rasuulka ilahay ka maqlay ba haddana inaan ku dhaaranayo oo waxaad ka warramaysa didkii aan ku dhaaranayo aad maqlaysa oodan iga joojinaynin uma qultu markaasaan waxaan idhi maa haada algadab cadhadana maxay tahay cadhadii baan iska baabi'iyey faaqbaltu calayhi waan ku jeedsaday wa as'aluhu waan weydiiyey fa ida arajulu xudayfa waaba ninkii waxaan ogaaday inu xudayfe yahay nin hawel hore aanu garanaynin buu ahaayo markaasuu nin iska caadiya moodayay markaas wuu cadhooday markuu arkay muxuu isaga oo dhaaranaya oo dhaartii ficlin waa odhanaya war ku dhaaranaya arrintaas rasuulka ilah ka maqal dhowr goor ilah ku dhaartay markaasuna goortanba iska tirtira oo bal ninkan aad waraysatid wuxuu yahay iyo xaaladiisa ay tahay markaasu ogaad xudayfiya baabun alfitnatu naxwa almashriq can salim bni cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala saalim baa wuxuu yidhi saalim isagu waa taabici abihiis cabdullaahi baa saxaabi ah iyo awogiis cumarba yaa ahla alciraaq maa as'alakum can asagiira ahlu ciraaqow su-aal badnidina waxyaalo yaryar wax yaryaroo taafiya ah oon macno lahayn ku su-aal badnidina wa arkabakum likabiira korid badnidaana dembi weynna dembi weynna samayn ogidina ciraaqow dembi yaryaroo taasaan waxu malanahay inna su-aal ogidiina waxyaala yaryar oo qiimo lahaynna dadka waa su-aalaysaan oo waxaas waxaas muxuu yahay baad dhahaysaan muxuaha bar dhibic yaroo dhiig oo mara ku dhacday iyo waxaasaa dadka waraysanaysaan xaaraan waaweynna waa samaynaysaan waa canaananayaa marka ayib nin baa marka masalan wuxuu su-aalay wuxuu su-aalay injirta qofka muxrimka injirta ma geli kara injil qofna qarkuna tiri karo oo wax yaroo taal markaas nimankaas ahluciraaquna waxay ahayd niman nowadayaal oo balaayo iyo waaweyn sameeyey cabdullahi ah, ibni cumar bay taasoo kale su-aaleen markaas baa ninkan kada la yaabo ahluciraaq shuqulkooda la yaabo injilna waa ay waraysanayaan ninka muxuu yeelaya rasuulkii ilaahay wiilkiisii gabadhiisa wiilkeediina waa dileen rasuulka ilahi baan ka maqlay isagoo oo leh wamaa rayxaanataaya min addunya yani xusein uu ka wada xuseinna waa dileen xayawaan yar xasharo yar dilkeedna waa iga waraysanaya inii samictu abi cabdاllahi bna cumar abbay cabdullahi bni cumar baa waxaan ka maqlay yaquulu isaga oo leh samictu rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam yaquul rasuulka ilahay ole baan maqlay ina alfitnata tajiiءu min haahuna fitnada xagganay ka imaan doontaa xagganay ka imaan doontaa marka bariga la sheegayo iyo najdiga la sheegayo fitnata lagu sheegaa kulligood waa wada ciraaq ciraaq iyo wixii ka sii bareeya kaasaa laga wada illa qofka madiino jooga berigiisu kulkaas waxaa weeyaan waa ciraaq wa awmaa biyadihi naxwa almashriq gacantiidana wuxuu ku ishaaray nebiga alayh الsalaatu wasalaam xagga qorax ka baxa min xayثu yaطlucu qarna shayطaan shayطaanka labadiisa gees halkay ka soo bixi doonaan xaggaas weeyaan wa antum yadribu bacdukum riqaaba bacdin qaarkiin buu qaarka kale waa dagaalamaysaan qoorta ka jaraysaan marka waxyaalaha yaryara waa ay waraysanaysaan waxyaalaha waaweynna waad samaynaysaan aabahina waxaan ka maqlay isagoo rasuulka ilahi ka sheegaya inay xaggiina fitnada kusoo bixi doonto وإنما qتل موسى عaليهi السلام الذي qتل min آli فرعوna خطأa muuse ninkii uu dilay ee cashiirada fircawn ahaa gaf buu ku dilay gaf buu ku dilay ninkan qisadiisa ilaah uu ku sheegay isagoo qof muuse qaraabadiisii iyo qof kale oo cadowgiisa oo dagaalamaya markuu arkay uu ninka kale marka u qayshaday muuse intuu feedhay uu feerka u dhintay khaطأ buu muuse u dilay faqaala allahu caza wajala lahu ilaah baa wuxuu ku yidhi waqatalta nafsan fanajaynaaka min algami wafatannaaka futuna yani dilkii uu dilay wuxuu ahaa khata buu ahaa maca dalika ilaahay wuxuu ku sheegay waa u sheega waa uga warrama kolkuu ilaahay nicmooyinkiisa iyo galladihiisa u sheegayay wuxuu yidhi nafna waa dishay markaasaan kaa magangelinay qamigii iyo murugtii iyo kaa magangelinay buu ilaah ley marka qofkii khata uu muuse u dilayna ilaahi waa u sheegayaa muuse idinkuna camdi baad isu laynaysanoo qaarkiin qaarka kale qoorta ka jiraya baabun latunfiqunna kunuuza kisra wa qaysara fii sabiili اllah kisra iyo qaysar qasnadahooda inay mu'miniintu muxuu ahay intay qaadan doonaan ay fii sabiil jihaad ku geli doonaan ayuu uga warramaya عن أbي هريرةa رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qad maata kisrى falaa kisrى baعdah kisra waa dhintay kisra kalena ka dambayn maayo kisra kale oo nafcilahood awood lih ka dambayn maayo وإidaa halaka qaysar qaysar markuu dhintana falaa qaysra baعdahu qaysar kale kama dambeeyo qaysar kale kama dambeeyo marka qaysarkaas isaga kisra isaga marka kisrihii zamankii nebiga عalيه الصلاaةu وaسلام midkii dhintay isna dambe kama dambaynin oo mxuu ahaaye waxyaalaha ka dambeeya laakiin mid walbaba yar muddo gaaban buu haynayo balaayo iyo fitnadii iyo xaase ku dhex jiray ilaa dawladoodiiba ay ka zuushay oo saxaabadii ay rideen laakiin dawlatu ruum iyagu iyadu mudday soo socotay marka kolkuu nebigu alayh salatu uu leeyahay qaysar kale ma jiraayo kolkuu qaysarkan kad hadda nool u dhinto waxaa weeye qaysar sidiisoo kale awooddiisii oo kale lahoo sultadiisii iyo dalalkii waaweynaa ee boqortooyadii haysta imberatoriyadii iyo haystaayo ma jiraayo marka waa kii durbada laga qabsaday dhulalkii uu haystay ee raacsanaa ee aasiya afriqiya intii dhulalkii ka raacsanaa oo dhan waa laga qabsaday marka intoodii xuduud intoodii yarayd ee orobo ahayd kaliya isagu soo hadhay kaasuu ka wada marka nebiga alayh salatu slam iyadana goortii dambe waa kay atraagtu ay rideen ay qabsadeen caasimadoodii ee qustantinia istanbul ay ula baxeen wاladii nafsii biyadih taa naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartae latunfiquna kunuuzahumaa fii sabiili الlah khasnadahoodaad waxaad ku bixin doontaan fii sabiili اllahi aad ku bixin doontaan yani khasnadahoodaas intaad qabsataan ee amwaashooda ay kaydsanayeen iyo aad jabsataan oo qaadataan iyaad muxuu aha jihaad kale kusii geli doontaanoo dar ilahi aad ugu jihaadi doontaan marka waxa weeyaan waa mucjiza min mucjizaati الnabiy salى الlahu alay slam marka waa dhacday in kisre iyo qaysar labadooba dalalkoodii la qabsaday maalkoodii la haniimaystay maalkoodii haddana marka jihaad loogu oogoys loogu xoogaystay waa dhacday عan jaabir bni samurata radي allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslama yaquul lataftaxana cisaabaة min almuslimiina aw min almu'miniin kanza ali kisra aladii fi اlabyad lataftaxanna way qabsan doontaa cisaabat min almuslimiin jamaaca muslimiinta ka mid a buu yidhi ama min almu'miniina buu yidhi waxay qabsan doonaan kanza aali kisra reer kisra khasnadooday qabsan doonaan kanzi waxaa la yidhaahaa maalka madfuunka ahee la aasa dhulka lagu aasa baa la yidhaahaa maalka faraha badan ee meel ku urursanna waa la yidhahaa kanzi waa la yidhaahaa khasnadba reer kisra bay qabsan qabsan doonaan jamaaca muslimiinta ka mid a اldي في اأbyض yani fi اlqasr اlأbyض guriga cad ku yaala diiwaanu kisra gurigii la odhan jiro guri weyn oo cadaan badan ahaa kaasuu leeyahay khaزnadihiisa halkaa ku jira ayay muslimiintu qabsan doonaan marka waa dhacday oo khaزnado waa maal aad iyo aad u fara badan baa laga helay oo gogashiisii gogashiisiibaa si loo qiimeeya la garan waayoy gogol waxay ahayd kulligood wada dahabho dahab iyo mxuu ahay xariir iyo isku laga nashiye taajkiisa oo keliya baa weyne wuxuu ku qabay dahabka ah baa markuu xidhan kari waayo oo madaxiisa uu qaadi kari waayo baa waxaa loo sameeyey silsilad kor madaxiisa uga xajisan marka kolku xajiskiisa intuu soo galo uu fadhiistay taajka uu gashado qoortaa jabi lahayd taajkiisa weynankiisa sababtiisa markaas silsilad sakfiga ku xidhan oo kor uga xajisa ayaa loo sameeyey suunka u dhexda ku xidho dahab buu ahaayo muxuu ahaay aada u qiimo badan buu ahaa nin walbaba marka intuu boqortooyadiisa la eg buu dahabka gashanayay iyo waxyaalaha uu isu qurqurxinaya ay dhannayd marka niman nicmadu halkaasi raaxadu ay ka gaadhay bay ahayd oo khasnadahooda sidaa loo qabsaday oo gogashiisii marka si loo qaybay markii la garan waayay baa inta la googooyey waa dadkii marka ninba laga iibinaya halkii taakaba kumanyaal ganaaneera lagu iibinayo qaala qutayba qutaybaة bnu saciid ayaa wuxuu yidhi min almuslimiina walam yashuka raawiga kale isagu waa shakiyo min almu'miniina miyay ahayd mise min almuslimiina buu shakeeyey laakiin qutaybat bnu saciid isagu ma shakiine min almuslimiin ayuu yidhi baabu halaaki hadihi اlumma bacduhum bibacdin ummaddantada baabi'inta isbaabi'inaysa iyaduna gacanteeda isku baabi'inayso can hawbaana radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm ina allaha zawaa li alard zawaa lii wuxuu iisoo ururiyey ilaahay alarda dhulka dhulku ilaahay iisoo duubay oo iisoo yareeyey fara'aytu waxaan arkay mashaariqaha wa magaaribaha berigeeda iyo galbeedkeedaba waan arkay atraafteeda dhan baan wada arkay hal anasa u yaan isha mariyey ilahay baa iisoo yareeyey oo iisoo ururiyey wa ina ummatii ummaddaydana sayablugu mulkuha xukunkeedu wuxuu gaari doonaa maa zuwira lii minha intii laisoo ururiyay lay tusay waa gaari doona ummadaydu wa ucdiitu waxaana la siiyey alkanzayni labada khasnadood baa la siiyey alaxmara walabyad ka cas iyo ka guduudan ee ka cadba waa la siiyey ka casna marka waxaa laga wadaa dahabkaa laga wadaa abyadkana waxaa laga wadaa fidadaa laga wadaa fidad iyo dahabka labadaba ilaahay waa isiiyey labaduna waa labadii hadda ka hor aynu soo marray ee kisra iyo qaysar ilaan mxuha danaaniirtana ah, waxaa lahayd dowlatu ruum ayaa lahayd oo danaaniirtu dahab bay ahayd daraahimtana fida ahaydoo dowlatu faris ayaa lahayd labadaas khasnadood ba ilaahay waa isiiyey inii sa'altu rabbii rabbigay baan waxaan su'aalay liummatii ummaddayda aan u su'aalay anlaa yuhlikahaa inaanu ku halaagin ku baabi'inin bisanatin caama abaar caam sana waxaa laga wadaa abaarta yani biqaxatin caam abaar caam aho kulli ummadda oo dhan wada baabi'iya meel atraafay inuu ka dhaco oo beldaanta qaarka ku dhaco waa suurowdaa laakiin abaar caama ah inaan lagu baabi'inin baan rabbigay su-aalay wa an laa yusallita calayhim inaanu ku dirin caduwan cadow oo min siwa anfusihim naftooda aan hayn cadow kale oo khaariji ah oo dibadda uga yimaado oo ummadayda qabsada oo halaagay iyadana inaanu ilahay ku dirinna waan weydiiyey fayastabiixa uu bannaysto baydatahum yani caammatahum jamaacadooda u bannaysto oo laayo inaan cadu sidaasana ku dirin wa ina rabbii marka ilaahay taa hore ilaah waa ka aqbalay nebiga alayh isalaatu wassalaam inaan qaraq iyo waxyaalahi ummadihii hore lagu halaagayo iyo qasi aan lagu halaagaynin abaar caaman aan lagu halaagayn ilah waa ka aqbalay lakiin middan dada dambe cadow inaan lagu dirina iyada marka shardi buu ilah u yeelay waina rabbii qaala rabbigayna wuxuu yidhi yaa muxamed innii idaa qadaytu qadaa'an fainahu laa yurad anuu haddaan wax xukumo xukunkayga lama radiyo wainii acطaytuka liummatika ummaddaada waxaan kuu siiyey anlaa uhlikahum bisanatin caama abaar caama inaanu ka halaagin walaa usallitu calayhim caduwa min siwa anfusihim cadow aan eh, kayrkoodana inaanan ku dirin fayastabiixa baydatahum yani jamaacatahum walow ijtamaca calayhim hadduu ku ururo man biaqtaarihaa man biarjaa'i alardi yani dunyada anxaadeeda inta kala joogto o dhan ba hadday isugu wada tagaan inayna waxba ka tarin aw qaala mise wuxuu yidhi man bayna aqtaarihaa man biaqtaarihaa ma yidhi mise man bayna aqtaarihaa xataa yakuuna bacduhum yuhliku bacdaa ilaa qaarkood qaarka kale isagu ka laayo wayasbi bacduhum bacdan qaarkood qaarka kale ka qafaasho ka addoonsado ilaa sidaa iyagu yeelaan inaanan cadow kale ku dirin ee marka intayna iyagu muslimiintu isu soo jeedsaninna haalibiin bay ahaayeenoo futuuxaadkaas socday marka goortida marka marka iyagu isu soo jeedsadeen cadowgii marka ilahay marka iyagana uu ku diray waa ka ad aragteen xaaladu marka halkay marayso haddayna iyagu islaynin cadow ka qaalib noqonaya hadday adduunkao dhan isugu yimaado ka dhaca iyagu ilahay leeya can caamir bni sacdin can abiihi abihi sacd bn abi waqaas radia allahu canhu أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العاaلية نبgu عليه الصلاaة وaسلام maalin ayuu xagga cاaliية ka yimid waa dhan kan koonfureeda marka madiina ayaa caaliya la yidhaha xaggaasuu ka yimid nebigu عalيه الصلاaةu وaسلام wara'a quba xatىa إidaa mara بmasجidi bني معaaوiية xaafaddaa bني معaawiya la yidhaha masjidkeeda markuu soo maray dakla galay farakaca fiiha rakcatayni laba ragcadood buu ku tukaday wasallaynaa macahu waa la tukannay wadacaa rabbahu qawiilan rabbigiisuu duco dheer uu beriyey uma اnsarafa ilayna waa noo soo gadoomay waa nagu soo jeedsaday faqaala markaasu wuxu uhi sa'altu rabbii ثalaaثan rabbigay saddex baan weydiistay faacطaanii اtnatayni labuu siiyey sintayni labuu siiyey wamaacani waaxida midna waa ii diiday sa'altu rabbii anlaa yuhlika ummatii bisanati faacطaaniiha inaanu abaar ummaddeeda ku halaagin baan su-aalo waa i siiyey wa sa'altuhu anlaa yuhlika ummatii bilgaraq faacطaaniiha ummaddaydana inaanu qarab ku halaagino sida tuufaanadii lagu halaagay qoomu nuuxiyo aanu ku halaaginna waan beriyo waa siiyey iyadana wa sa'altuhu an laa yajcala ba'sahum baynahum inaanu dagaalkooda dhexdooda ka dhiginna waan su'aalay famanacniha waa ii diidata taas marka haddii ilaah ulaa adan xukuma lama celin horaa xugun ilaahay marka u dhacay buu ahaa oo marka inay muslimiintu iyagu isbaabinayaan iyagu dagaalamayaan taas nebiga alayh salaatu salaam lagama aqbalin baabun latattabicunna sanana aladiina min qablikum dadkii idinku horreeyey jidkoodii inaad raacaysaan jidkii ay ummadihii hore mareen ee wixii xumo ay sameeyeen inaad samaynaysaan can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam latattabicunna sanana aladiina min qablikum wallow waxaad raacaysaan siiqada sidaas oo kale ah ficilka inta laam la geliya haddana nuunu tawkiidna laga dambaysiiyo waa dhaar laamulqasam baa dhaarta le wallaahi waxaad raaci doontaan sanana aladiina min qablikum kuwii idinku horreeyey caadaadkoodii baad raaci doontaan iyo jidkoodii ayaad raaci doontaan shibran bishibrin taaka taako wadiraacan bidiraacan iyo dhudhundhudhun baad u raaci doontaan yani wax yar iyo wax weyn waxay sameeyeenbaba baad ku raaci doontaan wixii ummadihii hore ay sameeyeene qur'aanka laynooga warramay ama xadiidka laynooga warramayba idinkuna waad samayn doontaan shay walbaba waad samayn doontaan xataa low dakaluu hadday galaan fii juxri dabbin dabba godkeed hadday galaanna latabictumuuhum waad raaci lahaydeen hadday god abeeso maalan ay galaanna waa ka dabageli lahaydeen qulnaa markaasa yaa rasuul allah alyahuud wanasaara ma yahuud iyo nasaara dadkaas qaala faman haddaa waa kuwama yani waa iyaga yahuud iyo nasaara wax alla wixii xum ay sameeyeen dhan waa samaynaysaa faris iyo ruumna waa sidaas oo kale wax alle waxay dawladaha xunxun sameeyeen oo dhanna madaxda muslimiintu waa samaynaya waxay sameeyeen culammadoodii ay sameeyeen ee xumo ay sameeyeen oo dhanna kitaabkii ilaahay ay wax ku cuni jireen oo ay dadka si xun ugu fasiri jireen iyo waa samaynaya kitabka ilahi baan la bedeli karin isaga naska qur'aanka lama bedeli karo oo isagu maxfuud weeyaan sida ummadihii hore u bedeleen lama bedeli karo laakiin wax alla wixii macaasi ahaa ee ama culammadooda ay sameeyeen ama madaxdooda ay sameeyeen ama dadweynahooda ay sameeyeen oo dhan kulli waa samaynaysaa baabun yuhliku ummatii quraysh wاlأmru bاctizaalihim can abi hurayrata radia allahu canhu an nabiyi sala allahu alay slam qaala yuhliku ummatii hada alxayu min quraysh ummaddayda waxaa halaagi doonaa qabiiladan kale quraysh qabiiladan quraysha ah ayaa ummaddayda halaagi doonta ilaa iyagaa madaxdii ahoo iyaguna way xumaan doonaan ummaddiina markaasi ku dababaabi'i doonta iyagaa laba u kala dilaaci doona oo ku tartamaya madaxtinimada iyo dowladnimada ku tartamaya markaasi ummaddiina kala raacaysa markaas ummaddayda sida ku baabi'i doonta qaaluu markaasu waxay yidhaheen famaa ta'muruuna maxaadna faraysaa qaal low ana annaasa ictazaluuhum hadday dadku iskaga fogaan lahaayeen gaar iskaga bixi lahayen marka iyagu tartamaan hadday dadku gaar uga joogsadaan oo iyaga keliya isku daayaan intaadaas inta qorayshun keliya dagaalantay laakiin dadkii baa kala raacaya oo guryad doona had iyo goor oo ninba qaar ayidaya uu leeyahay kuna nafci kuu keenaya haddii aad ayido iyagu dowladnimada ay qabsadaan baabun takunu fitanun alqaacidu fiiha khayru min alqaa'im waxaa dhici doonta fitnooyin oo qofka fadhiyaayo uu qofka taagan ka fiicnaanay ka dambi yeeryahay can abi bakrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam innahaa xaaladdu waxay tahay satakunu fitanun fitnooyin inay dhici doonaan fitnooyin baa dhici doona alaa uma takunu fitanun haddana fitnooyin kalaa dhici doona oo kuwii hore ka waaweyn alqaacidu fiiha ka fitnooyinkaasi dhexdooda fadhiyaayo gurigiisa fadhiistaayo khayrun uu ka fiican yahay min almaashi fiiha ka socda waalmaashi fiiha ka socdaana khayrun min asaaci ilayha ka u ordaaya wuu ka fiican yahay ka aan dhex gelini wuxuu ka fiican yahay ka wax yar ka dhex gala ka wax yar ka dhex ka aad u dhex gala ka fiican yahay yani weeyaan oo kala dembi yaryihin wاlmaashi fiiha ka socdaana fitnadaas dhexda socdaa yani nashaad xoog le aan u samaynin laakiin fitnadii dhex wax yar ka dhex khayru min asaaci ilah u ordaayo oo ka fiican yahay alaa waidaa naزlat hadday kolkay soo degta buu hi mise wuxuu yidhi waqca markay dhacdo faman kaana lahu ibilun qofkii geel lihi biibilihi geelisi ha aado qofkii baadiyaha xoola ku lihi baadihiisi ha aado oo dadkan kala tartamaya dawladihii ku tartamaya iskaga baxo ayb waa kolka keliya marka ay baadiyanimada baadiyadega iyo ictizaalka iyo ay fiican tahay weeyaan kolkii reer uu baloobo ee xumaado ee fasaado in dadkii laga dhex baxo oo qofkii karayaa meel beer uu ka samaysto ama meel baadiya xoola uu ku dhoqdo halkaasaa u baxo wman kaanat lahu anamun qofkii ari lihina falyalxaq biqanamihi arigiisi ha aado waman kaanat lahu ardun qofkii beer lihina falyalxaq biardihi dhulkiisa ha aado beertiisa ha beerto haiskaga baxo magaalooyinka haiskaga guuro qaala faqaala rajulu nin baa wuxu uhi ya rasuula allah ara'ayta man lam takun lahu ibilun walaa hanamun walaa ardun bal ka warran qofkan geel iyo ari iyo dhultaana lahaynna qaala wuxuu yidhi nabigu alayh salaa yacmadu ilaa sayfihi seeftiisuu abbaarayaa u qastaayaa fayaduqu wuxuu jebinayaa calaa xaddihi afkeesu afkeedu wuxuu ku jebinayaa bixajarin dhagax seeftiisa intuu dhagax la aado dhagax ku garaaco seeftiisa afka ka jejebiyo uma liyanju ha nabad galo isagoo ha cararo in istaaaca najaa hadduu carar karo ha baxsado oo ninkaa yani si aanu dagaal u gelin hubkaysa ha iska jarrido oo hubkiisa ha ha jejebiyo marka naftiisa hala baxsado hadduu baxsan karo allahuma hal ballaqtu buu marka nabig ala ma gaarsi allahuma hal ballaqtu allahuma hal ballaqtu ilahu ma gaarsi ilahu ma gaarsi qaala faqaala rajulu ya rasuula allah ara'ayta idaa ukrihtu ara'ayta ka waran in ukrihtu haddii la idirqiyo xataa yunطalaqa bi ilaa ila tago ilaa axadi safayn labada safminkood haddii dirqi inta la igu kaxeeyo labadii safee dagaalamaya midkood ay dhex geeyo oo halkan ka dagaalgalla yidhaaho bal ka waran see yeelaya aw ilaa axad ilfi'atayn labada jamaca midkood ay dhex geeyo fadarabanii rajulun bisayfihi uu nin seeftiisa ugu dhunto dhufto yani ragga xaggan kasoo dagaalamaya aw yaji-u sahmun fayaqtulanii ama anigoo daqi laygu keenay allaan xaggaa laga soo riday ay igu dhacdo aan sidaa ugu dhinto ama nin seef lagu dhufto aan dhinto ka waran lakiin daqi meesha laygu keenay qaala markaasu wuxuu yidhi nebiga alayh salaatu salaam yabuu'u biismihi wa ismika yabuu'u wuxuu la noqonayaa biismika biismihi wa ismika dembigaagiyo dembigiisba qaadanaya kii ku dila sidaas oo kale wa min asxaabi naar si ahlu naar noqon haddii adiga lagu dilo adigun waxba dilin oo dirqi marka meesha lagu keeno ninkii ku dilay baa muxuu ee ahlu naar noqonaya laakiin adigu nabadgelaysa marka baabun إida twaajaha almuslimaani bisayfayhima falqaatilu wاlmaqtulu fi الnaar labada qof oo muslimiini hadday seeftooda iskala hor yimaadaan ay ku dagaalamaan kala dilay iyo koox dilay oo ahlu naar marka kolkaas waxaa weya hadday labadaba mid waliba u daalim yahay weeyaan hadduusan midkooduni daalim yahay oo mid intuu masalan uu muctadi uu yahay saa'il uu yahay oo ka kale xoolihiisa uu ugu yimaado ama cirdigiisa ugu yimaado ama naftiisaba uu rabo inuu dilo kan kadaan isdaafacayo ka daalimka unba ahlu naara haddii la dilo iyo hadii uu wax dilaba ka kalese marka isagu maaha haddii la dilo isagu shahiidi weeyaan hadday labaduba intay muxuu ahay mid waliba uu ahlu ijtihaad uu yahay mid waliba moodaya ka kale inuu isagu xaqi ka baylo oo xaqi kusoo celi uu isleeyahay sidii saxaabadii ka dhacday oo kale ee labadaba marka xaqa uu ku dagaalamaya fii nadarihi iyaguna kuma jiraan oo labadaba marka macduuriin bay noqonayaan <clears throat> oo ilahay waa u dambi dhaafaya labadooda mid walbaba si saxaabada ka dhacday oo kale an axnaf bni qaysin qaal axnaf ibnu qays raximahu llah magaciisa abdaxaaq ibnu qays tamimi ayaa la yidhaahayo isagu waa nin taabiciya ah, nin wuxuu ahaa aada iyo aad mashhuur ugu ah xilmiga nin aad u dulqaad badanoo u degan oo caqli badan buu ahaa qaala wuxuu yidhi kharajtu waan soo baxay wa uriidu hada arajula anigu ninkaan rabaa cali buu ka wadaa cali iyo dadkii kasoo horjeeday markay isku kaceen ayuu soo baxay xanaf ibnu qays oo hubkiisa soo qaatay siuu cali u taageero falaqiyani abu bakra abu bakra iga hor yimid ila kulmay faqaala markaasuu yidhi ayna turiidu ya axnaf axnaf oo xaggeed rabtaa qaala qultu uriidu nasra ibni cami rasuuli illahi sala allahu alay slm yani caliya radia allahu canhu inaan nabiga adeerkiisa inaan taageero baan rabaa qaala faqaala lii markaasuu wuxuu yidhi abu bakra yidhi ya axnaf irjic noqo fainii samictu rasuula اllahi salى اllahu alay slam yaquul rasuulka ilaahay ale baan maqlay idaa tawaajaha almuslimaani labada muslim markay iskala hor yimaadaan bisayfayhima labadeeda sayfood laba sayfood iyo laba fallaarood iyo laba bilaawo iyo laba ulood iyo laba dhagax iyo laba qori waxay noqotaba yani laba hub baa laga wada falqaatilu wاlmaqtuulu fi الnaar ka la dili iyo ka wax dilaaba wa ahlu الnaar qaala xanax baa wuxuu yidhi waxaa yidhi eh, abu bakra wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi aw qiila mise waxaa la yidhi yaa rasuula allah haada alqaatilu kan kada wax dilayo yani qad carafnaa xaalahu kan wax dilay ahlunaar ha noqdo waa garana xaalkiisa fama baalu lmaqtuul kala dilay xaalkiisa muxuusagu ahlunaar ku noqdo isagaaba la dilay qaala inahu kaana qad araada qatla saaxibihi inuu saaxiibkiisa inuu dila buu rabay isaguna marka isagama lagu xoog roonaadin mooyaane isaguna waa la yimid dembiga dhankiisi waa kala yimid marka labadii kii wax dilay iyo kii kale kana niyadiis niyadiisu ku ku naargelaya kana niyadii camalkiiba waa la yimid ayb marka waxaa weeyaan dembiga niyeysiga la niyeysado hadduu calaa wajhi alisraar uu yahay waa inuu dembi leeyahay qofkii uu goosto waxaa inuu sameeyey laakiin tabarun uu diiday isagoo aanu ka soo harin waa uu samayn lahaa waa mxuahay dembi buu leeyahay marka xadiidkan labada uu sheegayahay waa labada muslime mid waliba baail uu ku socdo laba qofoo mid waliba baail uu ku socdo weeyaan laakiin hadduu midna dulmi iyo baail ku socdo midna xaq ku socdo xaqiisa uu daafacayo isaga kuma jiraan qof marka maalan lasoo weeraray oo naftiisa in la dila la rabo oo isagu isdaafacaya ama xoolihiisa laga dhacayo ama ahalkiisa iyo laga soo weerar laga faraxumaynayo oo ku dagaalamaya isaga kuma jiro qof ma madax ah oo xaq ah oo mxuu ahay si xaqa wax ku xukumaayo si fiicanna lagu doortay sidii cali oo kale oo dad ay ku kaceen oo isagu markaas xaqiisa daabaci kaasina isaguna kuma jiro marka waxaa weeyaan qofkii shay macsiya ah goosta oo go-aan ku gaadha inuu waxa uu sameeyo oo u suurogeli weydo isagoo isagoo ku dadaalaya inuu fuliyo wixii xag kale unaga suuroobi kari weydo marka waxaa dembigii waa leeyahay haddii kolkaas uu israar yahay weeyaan oo go-aan uu ka gaaro ama haddii ayu intuu muxuu ahay niya khafiif oo qalbigiisa intuu kusoo dhacdo oo hadduu iska ilaawo aanu meeshii ka soo qaadin iyadoo kolkaas dembi ma leh haddii intuu goosto hortii hore oo arrintaas aad ku kacdi uu goostay haddana dar ilaahay uga tagana war dambe kolkuu isgarwaaqsaday dar ilaahay u daaya ilahay kacabsida u daayana ajri buuba leeyahay laakiin qofku isagu go-aankiisa aan ka soo harin ee inuu dembigaas sameeye doonayey ee u suurageli weyda uun kaasu isagu dembigii waaleeyey abubakra marka fatwadaas ninkaas uu fidyooday ee laxnaf ibnu qays uu fidyooday abu bakra allahu canhu waa ku gabsanaa oo markaas arrintan tada tan cali oo kale ma soo gelayso cali radi allahu canhu isagaa xaqa ku joogay isagaa marka khaliifihii xaqa ahaa ee muslimiinta ay doorteen ahaa qolada kaleba marka xaq darayd iyagu inkastoo iyaguna ismoodayaan inay xaqa ku joogaan sidii muxuu ahay nebigu alay sala slam oo saxiixa ay caddaysay cali baa xaqa ku joogay marka cali taageeradiisu xaq bay ahaydee muxuu ahay abubakras isagu waxay la noqotay inay arrintan oo kalena xataa soo gelayso tan nebiga alayh isalaatu wasalaam uu sheegayay mase soo gelayso waa sidaan sheegnay labada arrintaas soo gelaya waa hadday labadaba laba daalim ay yihiin baabun taqtulu camaaran ilfi'atu lbaaqiya camaar ibnu yaasir radi allahu canhuma waxaa dili doonta mxuu ahay jamaacada garta daran ayaa dili doonta yani nebiga alay sala slam hadalkaa yidhi oo cali iyo mucaawiya markay dagaalameen uu muxuu ahay qolo ee labadooda middooda xaqa ku joogta ayaa waxay ahayd calaamo lagu kala gartay ee camaar markii la dilay can ummi salamata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi taqtulu camaaran camaar waxaa dili doonta alfi'atu lbaaqia yani aljamacatu alaalima jamaacada garta daran dulmiga ku socota laga xaq leeyahay kuwaasi camaar dili doona taasuna marka waxay dhacday markii dagaalkii sifiin la yidhaaha cali iyo mucaawiya ay muxuha ay ku kulmeen labadii jeesh ay kala wateen cali oo muxuaha ay taageerayaan ahlu ciraaq ay taageerayaan iyo mucaawiya ahlu shaam ay taageerayaan ay iskagala hor yimaadeen buu safkii cali ayuu camaar ibnu yaasir isagoo nin odayah weliba da-weyn ayuu ku jiray oo weliba dadkii aada ugu nashaad badnaaya ee dagaalka aada u galay buu ka mid ahaa markaasaa la dilay oo muxua jeeshkii mucaawiya ficilkiisii ayaa dilay markaasi arrintii halkaa ku kala caddaato lagu ogaaday inay eh, muxuu ahay qoladad qofka xaqa ku taagani inuu yahay wa kaan lahayn xadiidkii marka fatwadii hore xadiidkii hore ku jirta ee eh, abubakra laxnaf ibnu qays uu ka waaniyey inuu dagaalkaa ka qayb galo oo cali dadkiisa uu ka soo jeedsado inayna sax ahayn marka dad hortii hore arrintii ay kale ka qasantay oo garan waayo oo labadii qolo midna aan raacin oo waxaa jira goortii dambe markii camaar la dilay arrintii ay u kala caddaatay oo cali ku biiray qaarna markii hore mucaawiya dhankiisa ka soo jeeda oo markay arrintai ogaadeen muxuu ahay kasoo yimid mucaawiya dhanko dankiisa ka yimid oo cali kusoo biirayna waa jireen mucaawiya marka isaguna radia allahu canhu nin wuxuu ahaa muxuaha xeelad iyo caqli badan buu ahaayo marka xeelad buu sameeyo wuxuu isaguna dadkii u sheegay inuu anagu maanaan dilayna ninkii dagaalka keenay ayaa dilay buu marka oo qolada la sheegaya kuwa dilay la sheegaya waa kuwii sabab ugu noqdee dagaalka keenay sidaasuu marka dadkii isaguna uu ka dhaadhacsiyey markuu ka yaabay ee ka baqay inay dadkii marka ay ka dilaacaan oo xaggii cali ay wada aadaan sidaas dadkii marka isaguna dicaaye ahaan uu dadkii uu eh, muxuaha ugu sheegay ee dadkiina ay ka rumaysteen laakiin taa nafteedu qalad weeyaanoo caliba markuu maqlay wuxuu ugu jawaabay nebiga alayhi salatu slam xamsena isagaa dilay xamse isagaa dagaalka geliyay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo isagoo nebiga dagaal uu geliyey ku dagaalamayaebaa la dilay marka haddii uu ka wado qofkii qofka eh, muxuu ahay dagaal keene ee dagaalka goobtiisa keena haddii qofkii la dilo isagaa dilay marka nabiga alayh sala slam asxaabtiisa shuhadada isagaa dilayba ma aanu noqon lahay baabu laa taquumu saacatu xataa taqtatila fi'ataani cadiimataani dacwaahumaa waaxida ilaa ay inayna qiyaamuhu ayna dhacaynin ilaa laba jamaaco oo waaweyn intay dagaalamaan oo muslimiin ah dacwadooda isku mid ay tahay diintooda isku mid ay tahay waxay wada dalbayaan isku mid uu yahay qolo waliba xaqi ay dadka ugu yeerayso oo moodayso inay iyadu xaqi ku taagan tahay عن أبي هريرةa رضي الله عنه قاaل qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم lاa تقuم الsاaعة yعni saacaddana qiyaamaha laga wada qiyaamuhu ma dhacaayo xatىa تqtatila ilaa ay dagaalamaan fi'ataani caظiimataani laba jamaaco waaweyn laga jesho waaweyn ay dagaalamaan takunu baynahumaa maqtalaة caظiima dil weyn oo dad badan la laaya ay dhexdooda ay mari doonto ay dhici doonto wa dacwaahumaa waaxida dacwadooduna isku mid ay tahay iyo ulajeedadoodii iyo hadafkoodii iyo isku wada mid ay yihiin ilaa ay dhacdo marka taasuna waa dhacday oo sanadkii muxuu ahay eh, eh, soddon iyo lix markii hijradu ahayd markaasay dhacday oo labadii jeisha waaweynaa iyo cali iyo mucaawi ay kala wateen waa kii dhexdooda dhacday oo dad aad u fara badanna lagu laayay kaana waxaa kasii horreeyeysay macrakaad kale oo macrakatuljamal la yidhaaho albasra ku dhacday oo muxuu ahay saxaabadii eh, dhexdooda dhacday jeesh ay caaisha iyo dalxa iyo zubayrka madax ahaayeen iyo jeeshu cali watay ay ku dagaalameen taasuna iyaduna ka sii horraysay baab laa taquumu saaca xataa yamura arajulu biqabri rajuli fayaquul ya laytanii makaanah qiyaamuhu ma dhacayo ilaa uu nin nin dhintay qabriga intuu soo mara uu yidhaha allow maxaan anigu meeshan qabrigiisa anigu ugu jiri waayo allow ninkan anigu maxaan u noqon waayo uu yidhaaho yani fitnada iyo dhibaatooyinka iyo cabsida iyoba xad gaari doonto qofku uu tamaniyo qofka ah, dhinta ee eh, qabrigiisa ku jira ee eh, ammaankaa iyo badbaadada ku jira qofna aanu ka cabsanaynin inuu tamaniyo hadduu sidiisa kale iska dhiman lahaa iska jeclaysto can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam waladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay laa tadhabu addunya adduunyadu ma tegayso adduunyadu waa dhisnaanaysaa xataa yamura arajul ilaa uu nin ka soo maro calى alqabri qabrigu ka soo maro fayatamaraqa calayhi ku galgasho isku jijibiyo wayaquula uu yidhaahu yaa laytanii kuntu makaana saaxibi hada alqabr allah haddaan ahaan lahaa anigu ninka qabrigankada ku jira meeshiisa anigu haddaan ku jiri lahaa walaysa bihi diinu diinnimo tadayun iyo dembi kacabsina kuma jiro oo fitnadaa kolkaad joogta iyo dagaaladaa ad dhacaysa iyo aarmaad dembi gashaay oo dad diig aad muslim aad daadisaa oo sidaas marka maxaad hore isaga dhiman weyday intaad dembi geli lahayd taa arrintiisuna ma aha ila albalaau balaaya mooyaan wax kale ma hayaan balaayada kolkaas joogta ee cabsida haysa unbuu mxaa ninkaas iyo dhibaatada joogta unbuu eh, qofkaas uu u u tamaniyaya inuu hore u dhiman lahaa marka dambi ka cabsi iyo dambi intaad geli lahayd maxaa isaga dhiman weyday isagoyna ka ahayn yani inay arrintu aada u darraan doonto aakhiru zamaan marka la gaadho dagaaladu iyo khilaafaadka iyo muxuu ahaye qalaaqisha ay badnaan doonaan oo sida hadda ay yihiin ay kasii badnaan doonaan baabun laa taquumu saacatu xataa yakhura alharju harjiguna waa waa dilka inuunu qiyaamaha aanay dhacaynin ilaa dilka u fara bato can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaal laa taquumu saacatu xataa yakhura alharju qiyaamuhu ma dhacayo ilaa harjigu u bato qaaluu markaasay waxay yidhaheen wama alharju ya rasuula allah harji maxaa la yidhaahaa lafdigaas harjigaa bay garan waayeen inkastoo dad carab ay ahaan afkooda yaqaana haddana qofkii afkii uu ku dhashay ee ee kalimaadkiisa qaarkood baa ka qarsoomi kara qaala markaasu wuxuu yidhi alqatlu alqatlu waa dilka dilka weliba gacantuu ku ishaaray ina marka dilku waa badan doonaa iyo dagaaladii iyo waa badan doonaa baabu laa taquumu saacatu xata laa yadriya alqaatilu fima baabu laa taquumu saacatu xataa laa yadriya alqaatilu fima fiima qatala inaa qiyaamuhu ma dhacayo ilaa qofka wax dilay aanu garanaynin muxuu dilay qofka kada wa iska dilaya kala dilayna maxaa lagu dilay ma garanayo sabab u geystay oo loo dilay ma garanayo kan kada wax dilayna sabab uu qofka u dilay aanu garanaynin qof nafta bani aadamka intay dadka la qiimo yaraato qofba qofka tabarxoon yahay iska dilo can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam waladii nafsii biyadih ilaah naftaydu gacantiisa ku jirta ha ku dhaartay laa tadhabu dunya adduunyadu ma tegayso xataa ya'tiya cala annaas ilaa dadka u timaada soo marta yani yowmun maalin laa yadri waqti yani waqtiun baan laga wadaa laa yadri aanu garanayn alqaatilu qofka wax dilay fiima qatala sababka wuxuu dilay wala almaqtuulu kala dilayna fiima qutila sababka loo dilay aanu garanayn qofna kii wax dilayna garan maayo maa wuxuu dilay haddii la ninkan maxaad ku dishay waa iska dilay buu dhehi lahaa haddii kii la dilayna masna ma garteen faqiila markaasaa waxaa la yidhi kayfa yakunu dalika siday arrintaas ku dhici doontaa qaala markaasu wuxu nabigu alayh الsalatu sla alharju alqatil wاlmaqtulu fi الnar ahrju yani maa waa dilka yani dilka dil dil daraadi un baa loo dilaya dil jacayl dhiig jacayl un baa la isaga dili doonaa marka ka wax dilo iyo kala dilayna waa labaduba ahlu naar bab laa taqumu الsaacatu xataa takruja naaru min ardi اlxijaaz ilaa dab uu dhulka xijaaz uu ka soo baxo inaanay qiyaamuhu dhacaynin arrintaasuna way dhacday bel madiine agteeda ayay muxuu ahaay dab in bil ah weliba socday oo muxuu ahay burkaan iyo wuxuu ahaa mooyaane ay ka soo baxday oo masaafo dheer laga arkay can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alayh waslama qaal laa taquumu saacatu xataa takruja naarun min ardi اlxijaaz tudii'u acnaaqa alibili bibusra qiyaamuhu ma dhacaayo ilaa ay dab uu ka soo baxo dhulka xijaaz uu ka soo baxo oo dabkaasuna uu iftiimiyo geela busra busra waa beled shaam ku yaallo marka xijaaz ka fog fogooya busra geela jooga qoortiisa yani bildaantiisa ilaa lagu arko yani iftiinkaas uu iftiimiyo ilaa iftiinkaasu busra uu gaadho oo naartaas holaceeda iyo iftiinkeeda ahlu busra ay wax ku arkaan qiyaama inaanu dhacaynin baabu laa taquumu saacatu xataa tacbuda dawsun dalkhalasa dows waa qabiila qabiila yemaniya oo meeshan casiir la yidhaaho degmadeedu ahyd oo abu hurayra eh, xadiidkan warin doonaa qabiiladu ka dhashay weeyaan dulkhalasana marka sanam buu ahaa sanam ay lahaan jireen oo jaahiliga ay caabudi jireen oo la dumiyey nebiga alayhi salaatu wasalaam jeish intuu u diray la dumiyey oo la baabi'iyey oo jariir ibni cabdillahi albajali radia allahu canhu saxaabi oo la odhan jiray col uu watay ay baabi'iyeen kaas in lasoo noolayn doono oo la caabudi doono عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم laa تquuم الsاaعة قiyaaمhu ma dhacayo xatىa تضariba ilaa ay isku ruxruxato isku isgargaraacdo alyaatu نisaaءi dawsin qabiilada daws la yidhaha haweenkeeda baryahoodu xawla dilkhalasa sanamkaa dilkhalasa la yidhaha ilaa haweenkaa mxaahay qolada daws la yidhaha haweenkooda oo sanamkaas ama u sujuudaya ama iskuma masaxaya ama tawaafaya oo intay isku cidhiiriyaan maxaa laga arko baridooda eh, eh, middood baridooda oo ruxanaysa laga arko inay qiyaamka ayna dhacaynin yani inay dadka u noqon doonaan meelaha qaarkood cibaadatul asnaam ay u noqon doonaan iyo kufri iyo rida u noqon doonaan wa kaanat sanaman dulkhalaas ahasna waxaa sanam tacbuduhu dawsun fi ljaahiliya daws ay caabudi jirtay bitabaala meeshaa tabaala la ku yaalay ayay ahayd baabu laa taquumu saacatu xataa tucbad allaat wاlcuza qiyaamuhu inaanu dhacaynin ilaa laati iyo cuza la caabudo asnaamtii hore iyaguna la caabudi jiray ahaayeen an abi can caaishaةa radi allahu canha qaalat samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh waslama yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahay oo leh laa yadhabu اleylu wالnahaar habeenkiiyo maalintu tegi maayaan yani adduunyadaa dhisnaan doono oo habeen iyo maalin baa geli doona oo socon doona xataa tucbad allaatu wاlcuza ilaa laatiyo cuza laga caabudo labadii sanam ee la caabudi jiray ee muxuaha laga tegey ilaa dib loogu noqdo lasoo nooleeyo asnaamtii oo gaalnimo ay dhacdo faqultu markaasaan yaa rasuula allah in kuntu waxaan ahaa la adunnu aan malayn jiray xiina anzala allahu ilaah markuu soo dejiyey waladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaqi liyudhirahu cala addiini kullihi walow kariha almushrikuun aayaddaa markuu ilaah soo dejiyey uu ilaah uu ku leeyahay ilaah waa kii rasuulkiisa soo diray ee hanuun iyo diinta xaqa ay ku diray inuu diinaha oo dhan ka wada sarraysiiyo diinaha oo dhan kulligood inuu ka wada sarraysiiyo islaamnimada kasoo wada ka wada qaalib noqoto daraaddeed ilahay ki rasuulkiisa kusoo diray weeyaan walow kariha alkaafiruun gaaladu haba nacdeen walow kariha almushrikuun kolkuu ilaah sidaa yidhi waxaan moodi jiray ana dalika taamun arrintaasu inay taam nahay tahay oo ay gaalnima ka dambaynaynin islaamnimada saasaan moodi jiray ayay tii qaala markaasu wuxuu yidhi innahu sayakunu min daliki ma shaa allah arrintaas waxaa ka dhici doona intii un alla doono sarraysiintaa diinaha eh, oo dhan islaamku ka qaalib noqon doono intii muddadii alla yidhaha bay socon doontaa uma yabcathu allahu riixan طayiba layr buu ilaah soo bixin doonaa fa eh, fatatawaffa waxay nafta ka qaadi doontaa kulla man fii qalbihi midqaalu xabatin min khardalin min iimaan qof alla qofkii qalbigiisa ay ku jirto wax midhaha khardalka geed aad u midha yaryar weeyo khardalka midhaha khardalka oo kale wax la eg oo iimaanihi qalbigiisa uu ku jiro ay nafta ka qaado yani haba yaara haddee wax qalbigiisa iimaan ku jiro o dhan ay nafta ka qaado fa waxaa soo hari doona man laa khayra fiihi dad aan faa'iida lahayn baa soo hari doona khayrlaawayaal ah fayarjicuuna yarjicuuna ilaa diini aabaa'ihim dad diinta aabbayaalkooda u noqon doonta oo kolka qiyaamo aada u soo dhowaado markaasaa gaalnimaa la wada dhici doonaa walciyaadu billah oo muslimiinta ay adduunka ka dhammaan doonaan marka isaga oo wax ilaahay yaqaanaaba adduunka aanu joogin markaasa qiyaamu dhici doonaa baabu laa taquumu saacatu xataa tuqzaa madiinatu jaanibuhaa fi lbari walaakharu fi lbaxr qiyaamu inaanu dhacaynin ilaa lagu duulo magaalo oo muxuuaa qaarkeedna badda uu ku yaallo qaarkeedna uu berri uu ku yaallo magaaladaasna magaalada qustantiniya la yidhaaho ee mxua istanbulna loo yaqaano weeyaan ee caasimatu turkiya ahaan jirtay caasimatu khilaafa alislaamiyana ahaan jirtay taas weeyaan taas fatxigeeda buu nebigu alayh isalaatu wasalaam uu kasii warramay can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alيyه waslama qaal samictum bimadinatin jaanibun minha fi lbari wa jaanibun minha fi lbaxr ma maqasheen magaalo oo dhinac ka midihiina badda uu ku yaallo dhinac ka midihiina beriga uu ku yaallo qaaluu nacam yaa rasuula allah haa waan maqlay qaal laa taquumu saacatu xataa yaqzuwahaa qiyaamuhu ma dhacayo ilaa ay kaga duulaan magaaladaas sabcuuna alfan toddobaatan kun oo min walad isxaaq isxaaq ibni ibraahiim ubadkiisii ah ilaa ay ku duulaan fa jaa-uuhaa markay yimaadaan nazaluu waa degayaan falam yuqaatiluu bisilaaxin hub kuma dagaalamayaan walam yarmuu bisahmin hallaadna ma ganayaan qaaluu waxay dhahayaan laa ilaaha ila allah wallahu akbar saasay dhahayaan fayasqutu axadu jaanibayha labadeeda dhinac midkood baa dhici doona yani marka isdhiibi doona oo ay qabsanayaan takbiirtaa iyo shahaadadaas oo keliya qaala hawrun laa aclamuhu ilaa qaal aladii fi lbaxri ma garanay ilaa si kale uma garanayo ilaa inuu yidhi dhinaca badda ku jira weeyaan uma yaquluuna uma yaquulu athaaniya markii labaadna waxay dhihi doonaan لا ilaha إلا الله allahu أكبر faysqutu jaanibaha alaakhar dhinacii kale dhici doona yani dhinacii kale isaguna isdhiibi doona o la qabsan doona gacantooda ku dhici doona uma yaqulu thaalita mar saddexaadkiibay waxay dhahayaan laa ilaha illa allahu wallahu akbar fayufraju lahum waa loo banaynayaa fayadkhuluuha way gelayaan fayagnamuuna waa hanimaysanayaan fabaynamaa maal badan bay helayaan fabaynamaa hum yaqtasimuuna almagaanim mar ay qaybsanayaan haniimadii id jaa'ahum asariiq qayladii baa u timid faqaala markaasuu yihi kii qayliyayay baa wuxuu yidhi ina adajaala qad kharaj dajaal baa soo baxay fayatrukuuna kulla shayin wax walba way ka tegi doonaan fayarjicuuna waa noqon doonaan dajaal baa idiin soo weydaartay magaalooyinkiini iyo reerihiinni iyo dalkiinni qabsaday ayaa dhihi doonaan dhihi doonaan waana been kolkaas markaasay muxuu ahay ay ay ku yaacayaan dajaal inay la dagaalamaan oo ay ka daafacaan carruurtooda iyo maalkooda iyo xoolihii ay ka tegi doonaan saasuu sheegay marka nebiga alayhi isalaatu wasalaam marka kolkaasu waxaa weeyaan fatxigii hore ee atraaftii cuhmaaniyiintii ay qabsadeen ee dawladii bizanta rumi sharqiya la odhan jiray ee caasibadii u ahaan jirtay ay ka qabsadeen ma aha kaasu marka ila taas sidaas laguma qabsanin sidaas ma dagaal bay ku qabsadeen oo marka weliba dagaal muxuu ahaaye weyn oo xeelad aan hadda ka hor iyo hadda kadib toona ka hor iyo ka damta doona aan la maqal ayay kula dagaalameen oo waa marka keliyaha inta la og yahay dooni lagu socodsiiyey bariga lagu socodsiiyey weeyaan marka dagaal bay marka kolkaa ku qabsadeen marka waa waxaa loo maleeyaa inuu fatxinkadu fatxi dambe inuu yahay waa kolkuu dajaal soo dhowaado kolkaas weeyaan dajaal marka uu soo dhowaado dajaal khuruujkiisii wax yari ka hadhay kolkaasay dadka muxuu muxuaha muslimiintuhu ay qabsan doonaan marka dawladan dadka turkiya dawla cilmaaniya weeyaanoo diinta la dagaalanto oo diin iyado aan aan dari yeelin inkastoo dadkeeda muslimiintu ay u badan yihiin hadda marka inay eh, dawladaas inay dad muslimiinahu oo mustaqiimiin ay ka qabsan doonaan ayaa u eg tahay oo fatxiga labaad weeyaan baa marka la yidhaahaa lagu fasiraa fatxigaasna waa waxaa ku xigi doona markii madiinada saa loo qabsado madiinatu ruma rumana iyadana waa la qabsan doonaa akhiru zaman muslimiintaa qabsan doona oo muxuu ahay qaaradan oroba ee iyadu mxuaha dadka muslimiinta iyagu gumaysatay ay kusoo duushay bildaantooda qabsatay arrintii waa isku rogi doontaa iyaga dib la isugu rogi doonaa iyaga dalkooda la qabsan doona baabu laa taquumu saacatu xataa yaxsira alfuraatu can jabalin min dahab yaxsira yani yankashif ilaa webigan kada la yidhaaho عن أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاal laa تqumu الsاacة qiyaamuhu ma dhacayo xatىa yaxsira الfuraad ilaa webiga furaad la yidhaha uu ka kaco can jabali min dahab buur oo dahaba ilaa uu ka kaco ilaa uu meesha biyahaas webiga la yidhaha furaad la yidhaaho ee turkiya iyo suuriya iyo ciraaq iyo mara webigan kada kale mxua intuu ku daro dijla la yidhaha ku dara magaalada basra agteeda kaga dara ilaa webigaas uu dahab buur dahab ay ah, ka soo dhex baxdo oo biyihi ay ka kacaan buur dahab ah qiyaamku ma dhacayo yaqtatilu nnaasu calayhi dadku ay ku dagaalamayaan fa laga dili doono min kulli mi'atin boqolkii walbaba tiscatun wa tiscuuna sagaashan iyo sagaa laga dili doono wayaquul kullu rajulin minhum nin waliba wuxuu odhan doonaa lacallii akuna ana aladii anjuu waxaa suurooday in anugu ahaado faha dilka ka nabadgala aan ahaado anugu dahabkan kada aan qaato ayaa suurooday nin walba uu odhanayo nin walba uu ku dadaalayo عن أbي هريرة رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم yuushiku الفuraaت an yaxsira can kanزi min dahب wuxuu u dhow yahay furaad inuu ka kaco kanzi oo dahab ah faman xadarahu qofkii goobjoogo u noqdo oo yimaadaayo oo arkaayo falaa yaakud minhu shay-an waxba yaanu ka qaadan fitno weeyaan markaas aakhiru zamaanka markay tahay waa soo tuuri doontaa marka waxay ku aasnaaba dhulku dibadda usoo saari doona ee macaadintii ku aasnayd iyaga dibadda usoo saari doontaa marka fitno weeyaan laysku fitnaynayo qofkii yimaadaay arkaayo waxaanu waxba ka qaadanin waa lagu dagaalami doonaa marka waa laysku leyn doonaaye qofka mu'mina marka inuu iskaga carado iskaga fogaado wey baabu laa taquumu saacatu xataa tuqaatiluu qowma kaana wujuhahum almajaanu lmuطraqa almajaan waa jamcu mijan mijaniguna waa gaashaan gaashaanka mijani iyo tursi iyo la yidhaahaa almuطraqa muطraqana laba siyood baa lagu fasiraayo mid waxaa weeyaan midda la isku karkarkaray ee muxuu aan ka koobnayn hal dabaqa keliya aan ka koobnayn mxua sare la isdul saar saaray ah oo yani wejigooda haliid aho qaro weyn baa laga wada waxaana lagu fasiraa almudraqa yani muxua almadruuba bilmidraqa mid la dubeeyey yani la ballaariyey oo tan la garaacay la kala fidfidiyey yani weji ballaaran bay leeyihiin labadaba marka inay yihiinna waa iska suurowdaa عن أbي هريرةa رضي الله عنه qاla qاla رasuulu الlahi صلى الله عليه وسلم تuqاatiluuna waxaad la dagaalami doontaan bayna yaday saaعة qiyaamaha hortiis ad waxaad la dagaalami doontaan qowma nicaaluhum الshacr niman oo kabahoodu ay yihiin muxuu ahay tima yihiin niman kabahoodu tima ka samaysan yihiin yaada dagaalami doontaan kaana wujuuhahum almajaanu almuطraqa aada mooddo wejigoodana gaashaamo muxaa la karkaray aada mooddo ama gaashaamo muxuaha la ballaariyo la fidiya aada moodo xumru lwujuuh weji muxuha weji gudguduudan midabkoodu guduudan yahay siqaaru lacyun oo indha yaryar niman indha yaryar oo san gaaggaaban sida riwaayad kaleba ay sheegeen oo muxuu ahaaye eh, gudguduudan oo ilaad la dagaalantaan ayaan ma dhacaayo nimankaa la sheegayaana marka inay qaar waxay ku fasiraan marka turkigii weeyaan oo yani turkiyana waxaa laga wadaa turkigii hore ee xuduudda turkistan iyo meelahaas la yidhaaho asalkoodii hore uu ahaa marka iyagana naftooda timaantooda sidaas oo kale waa lagu sheegay inay dhayaryaraayeen waa la sheegay marka waa in lala dagaalamo waa la qabsaday taas marka waa lagu fasiray inay mid dambe mustaqbala ay tahay oo shiinaha iyo kuwyaalkaas ay yihiin iyagana waa iska suurowdaa marka dad tilmaantaa le ilaa ay muslimiintu la dagaalamaan qiyama udhici maayo yani waa la dagaalami doonaan baabu laa taquumu saacatu xataa yakhruja rajulu min qaxtaan nin eh, qaxtaan waa muxuu ahay carabta januubka weeyaan ee qaxtaan la yidhaahaa carabta shamaalka iyo cadnaaniyiin baa la yidhaha waa ismaaciil duriyadiisii ilaa uu soo baxo nin madaxa oo qabsada dalalka muslimiinta ah gaar ahaan muxuu ahay jaziira carabiya iyo qabsada oo asalkiisu qaxطaani ah ilaa uu ka soo baxo inay qiyaamku dhahay عن أbي هريرةa رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاal laa تquم الساaعaة حتى يkرجa رaجuل min qaxطاn qiyaamuhu ma dhacayo ilaa uu ka soo baxo nin qaxطaan ka dhashay yasuuqu الnaasa dadka ku kaxaynaya bcasaa ushiisa yani ilaah uu dadka u sakiraayo oo dadka muxua xukumi doono oo sidii xoolo uu usha ku kaxaynayo oo kale dadka u yihiin oo suu u tasarufaya suu u muxuu ku samaynaya ilaa nin sidaas uu qabsado inaan qiyaam u dhacaynin walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh